بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu hi mualifku raximah اllahu tacaala baabu dukuuli makata baabkani wuxuu ku saabsan yahay gelitaankii maka la gelayay sharafaha allahu tacaala wuxuu mualifku baabka ku sheegi doonaa saddex arrimood aadaabu dukhuuli makata aadaabta gelitaanka maka iyo arrinka labaad oo ah aadaabu dukhuuli اlxaram gelitaanka xaramka aadaabta uu leeyahay iyo qofka maka gelaya waxa loo jideeyo qofka maka gelaya ee aan nusug doonayn xaji cumratoona doonayn waxaa loo jideeyo saddex arrimood wuxuu yihi alafdal waxaa fadli badan dukhuuluhaa maka in lagu galo alafdal waxaa fadli badan dukhuuluhaa maka gelitaankeeda qabla alwuquufi carafo istaageedii ka hor in la galo ayaa fadli badan wa an yaktasila inuu maydhaa fadli badan daakhiluhaa kan gelaya maka min dariiqi اlmadiinati jidka madiine ka soo gelaya inuu ku maydho bidiiطuwan ama bidiiطawan intaba waa la wariyay meesha loo yaqaano diiطuwan wayadkhuluhaa wuxuu ka soo gelayaa min haniyati kadaa'in karinka loo yaqaano kadaa wayaquulu wuxuu odhanayaa idaa absara albeyta beytkii haddii uu arko waa kacbadii eh allaahuma allahayow zid u ziyaadi hada albeyta beytkan tashriifan sharfid wa tacdiiman weynayn wa takriiman waa mahaabatan xurmo iyo haybad oo zid ilaahay oo u kordhi oo u siyaadi man qofkii sharafahu beydkan asaga ah sharfaa wacadamahu weyneeyaa oo minman qof ah xajahu xajiyey aw ictamarahu amra cumraystay tashriifan sharfid ilaah u ziyaadi wa takriiman maamuusid ilaah u ziyaadi wa tacdiiman weynayn iyo qadar ilaah u ziyaadi wa biran iyo samafal allaahuma allahayow anta adigu assalaamu kii u saaxiibka ahaa nabadgeliyo ama in laga nabadgalo xumaan oo dhan allihii ahaabaa tahaye wa minka xaggaaga unbuu assalaamu nabadgelyadu ka ahaataye faxayina ilaah nugu noolee rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaanow bisalaami nabadgeliyo wuxuu idhi waxaa afdal ah buu idhi qofkii inuu maka uu galo qabla alwuquuf intaan la gaadhin wuquufu carafa carafa xilligii la istaagay intaan la gaadhin inuu galo maka ayaa fadli badan maxaa yeelay xajka waxaa la xidhaa oo la exraamaa maalinta sideedaad ee loo yaqaano yowm tarwiya nabigana calayhi الsalaatu wasalaam yowma tarwiya wuu ka ka hor soo galay maka qofku wuxuu maka ugu soo horreynaya si uu u guto cibaadaadkii looga baahnaa iyo sunantii uu mualifku noo sheegi doono ee ka horreeyey alwuquuf bicarafa waa yahay waxaa kale oo afdal oo fadli badan in uu maydho qofka maka soo gelaya horey buu noogu soo sheegay in ay ka mid tahay aadaabtii ama sunantii xajka maydhigan marka maka la soo gelaya lakin mualif halkan wuxuu usoo celceliyey in uu sheego halka lagu maydhanayo wuxuu yihi qofka dariiqa madiine ama jidka madiina ka soo gelaya waxaa sunna ah inuu ku maydho meesha loo yaqaano dii tuwan waa waadi waxa weeye uu ku yaallo ceel marka halkaas dii loo yaqaano inuu ku maydho ayaa sunno ah sida saxiixayn ku sugnaatay nabigana calayhi الsalaatu wasalaam uu sameeyey waayahay oo nabiga calayhi الsalatu wasalaam baa lagaga dayanayaa halka uu ka soo gelayo qofka maka soo gelaya waxaa weeyaan bu uhi wayadkhuluhaa min haniyati kadaa-in karinka loo yaqaano kada ayuu ka soo gelayaa karin haddaad maqasho waa laba buurood meel iskaga yimaadaan ayaa waxaa la yidhaahdaa haniya marka halkaas ayuu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo geli jiray athaniya alculyana uu ka soo geli jiray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam karinka sare athaniya suflana uu ka bixi jiray oo yidhaahdo huda culimmadu hadda waxay dhahaan kada waa meeshuu nabiga ka soo galay kada bilfatx wاlmad kudana bidam wa bilqasrina waa meeshuu ka bixi jiray iftax wadkul waduma wakhruj bay dheh iftax wadkul waduma wakhruj macnaha kaafka kordhig oo markaa waa kada oo meesha laga soo gelay kaadkii god oo markaa ka baxo waxaad adaa kuda waa yahay wuxuuna qofkii beydkii markuu arko kacbadii ducadan ayuu ku ducaysanaya wuxuu leeyahay ilaahayow u ziyaadi beydka kan sharaf iyo weynayn iyo qadar iyo haybad aduu ducada mualifkii noo sheegay ayuu akrinaya allahuma zid hada اlbeyt tashriifa watacdiima watakriiba wamahaabata wazid man sharafahu wacadamahu miman xajahu aw ictamarahu tashriifa watakriima watacdiima wabira allahuma anta asalaam waminka asalaam faxayina rabbana bsalaam ducadaas ayuu ku ducaysanayaa ducadaas imaam shaafici ayaa ka wariyay can ibni jurayj can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam mursalan waayahay inta dambe allahuma anta salaam minka salaamna bayhaqi ayaa cumar ka wariyey waa yahay duca uu doono oo waxa weeye uu jecel yahay qofka ayuu ku ducaysanaya markuu beytka arko uma dabeetana yadkhulu wuxuu gelayaa almasjida masjidka iyo xaraamka ayuu gelayaa min baabi bani shaybata albaabka reer bani shayba ayuu ka gelayaa waayahay baabu bani shayba waxaa weeye mid ka mida ah albaabada masjid alxaraam hadda waxaa loo yaqaanaa baab salaam baab salaam iyo baaba bani shayba waa isku mido masjidku waagii hore wuxuu ahaa uun kacbada iyo saaxaad ku wareegsan masjidkani ma dhisnayn ku hareereysan kacbada dabeetana guryaa ku wareegsanaa oo waxaa weeye kadimo yar yar ayay dadka uga soo geli jireen marka baabu beni oo kaas reerkaa beni ayaa loogu magac albaabkaas sidaas ayaa maaragtay uu sunno yahay looga soo galo maxay nabiga alayh salaam albaabka laftiisuu ka soo galay xikmada ku jirtana waxay dhaheen albaabkaas uga fadbaniy albaabada kale wuxuu ku toosan yahay albaabkii kacbada iyo xajrul aswadkii buu ku toosan yahay waaya uma dabeetana yadkhulu masjida masjidka ayuu soo gelaya min baabi bani shayba albaabka lagu magacaabo baabi bani shayba ama baab salaam wayabtadi-u wuxuu ku bilaabayaa biawaafi اlquduum awaafu اlquduum ayuu ku bilaabayaa wayakhtasu awaafu lquduumkii wuxuu khaas ku yahay wayakhtasu awaafu lquduum dawaafu lquduumkii wuxuu gaar ku yahay bixaajin qof xaaji ahoo dakhala makata maka galay qabla alwuquufi carafa intaan la istaagin ka hor qofka xaajiga ah marka uu xaramka uu soo gaadho camalka u horeeya uu ku bilaabaya waxaa weeye la yimaado dawaafulquduum dawaafulquduumku waa nooc ka mid a dawaafka dawaafka anwaacdiisu waa ilaa shan nooc dawaafulquduumkan iyo dawaafulifaada oo dawaafuruknigii ahaa dawaafurukniga waa la dhahaa dawaafulifaadana waa la dhahaa waa dawaaf kale la markii carafo laga soo laabto iyo dawaafu alwadaac oo markii xaramka laga tegayo lagu sogootinayo iyo dawaafu nadri oo dawaafkii qofka uu ku nadray ah iyo dawaafu taawuc oo ah dawaaf uu qofku ilaahi subxaana wa tacaala ugu dhowaanayo oo sunno ah labadan dambe waa laba dawaaf oo madax bannaan kuma jiraan xajkii iyo cumradii toona ka madax bannaan yihin waa dawaaf keligii qofku uu samaynayo ama nadar ha ahaado ama tadawuc ha ahaado laakiin saddexdaa kale quduumkii iyo ifaadihii iyo wadaacii xajkii bay ku jiraan waxaa kaloo jira dawaaf kale oo layihahdo dawaaf alcumra oo waxa weye cumradii la socda haddaba dawaaf ulquduumkani horta waa sunno waa sunno ma aha waajib dawaafulifaadaha rukni ah wadaacuna waa waajib wuxuu ku yihi mualifka dawaafulquduumkani wuxuu khaas ku yahay qof xaaji oo maka soo galay qabla alwuquuf horta dawaafulquduum qofkii mufridka ahaa iyo qofkii qaarinka ahaa ayaa la imaanaya qofka mutamatica asagoo cumruu bexdhan yahay iska daa xajka markii la gaadhana dee dawaaf la imaan maayo toos buu tegayaa waxa weeye mina marka labada qof ee la imaanaya waxa weye waa ki qaarinka ahaa iyo ee soo galay maka asagoo xaj xidhan iyo cumro ama waxa weeye kii xaj keligii soo xidhay isla markaana soo galay intaan la gaadhin xilligii wuquufka maalintii sagaalaad ka hor soo galay oo intaan xilligii wuquufka la gaadhin ila qofku wuxuu bilaaba maalinta sagaalaad bacda zawaal amaa haddii la gaadho yani qabla alwuquuf haddii qofkii uu wuquuf soo sameeyo oo carafo soo istaago kadibna uu ka soo gadoomo markaa dawaafulquduum xaajigaasi looma jideeyo sababtoo ah waxaaba u soo galay dawaafkii rukniga ahaa ee aha dawaafulifaado kaasuu la imaanaya kaasuu la imaanaya waayahay wuxuu uhi wayakhtasu wuxuu gaar ku yahay dawaafu lquduumi wayabtadi wuxuu ku bilaabaya bidawaafi lquduumi dawaafu lquduum wayakhtasu wuxuu gaar ku yahay dawaafu lquduumi dawaafu lquduumkii bixaajin xaaji xaajigaasi oo dakhala makata maka soo galay qabla alwuquuf intuunan carafo istaagin ka hor waman qofkii qasada u qasdaa makata maka laa linusukin laakiin nusug aan ugu qasdin nusugu waxaa weeye xaj ama cumro xaj iyo cumro u jeedin markuu soo gelayey istuxiba waxaa loo sunneeyaa lahu qofka an yuxrima inuu xidho bxajin xaj aw amase cumratin cumro fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay yajibu waawa waajib inuu xidho xajka ama cumradaas ilaa an yatakarara inuu soo noqnoqdo mooyaane dukuuluhu gelitaankiisii uu gelayay maka ka xadaabin sida qofkii xaabagurashada badnaa wasayaadin iyo kii ugaarsiga badnaa mooyaane ka xaaabin sida kii xaabagurashada badnaa wa sayaadin kii ugaarsiga badnaa wuxuu ku yihi qofkii maka soo gala oo u soo qasdaa maka laa linusukin yani qofkan wuxuu u qasday inuu maka soo gaadho laakiin wax nusuga oo u jeedo ma jiro ma doonaya xaj iyo cumro toona qofkaasi waxaa sunno u ah inuu xaj ama cumro ku soo galo oo xaj ama cumro soo xidho haddii xilligii xajka lagu jirana xaj inuu xidho ama uu cumro xidho haddii xilliga xajka aan la joogin sidaasaa sunno ah maxaa yeelay xaramka taxiyatu masjidkiisa waxaa weeye xaj ama cumro masjidka marka la soo gelaya waxaa sunnaha ah qofkii inuu taxiyatulmasjid la yimaado labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka xaramkana waxa weeyaan waxaa lagu soo gelayaa xaj ama cumro sidaasaa sunno oo afdal ah qowl baa wuxuu leeyahay sunno un ma ahe waaba waajib qofku haddii usoo qasdo mako marba hadduu soo gelayo waxaa waajib ku ah inuu xaj an cumro kusoo galo ilaa inuu mar kasta uu kusoo noqnoqonaya mooyaane sida qofkii xadaabka ah xabada ka shaqaysanaya xabada soo gurayay ama qofkii sayaadkaah ee hadiya jeer waxa way usoo gelayay ugaarsi qofkaas isaga waajib kuma aha jazman taa waa isku waafaqsan yahay maxaa yeelay mashaqeyda ku jirta inuu markaa mar kasta uu xaj ama cumro kusoo galo hadda mualifku wuxuu tusaalaha inooga dhigay xataab iyo sayaad iminkaa xataabna kama jiro maka sayaadna ma jiro waqtigeennan laakiin waxaa la mid ah xataabkii iyo sayaadkii qofkii maka ka shaqaynaya ama macallinka ka ahaa ama xirfadlaha ahaa ee maalin kasta soo gelayay ama kambanigiisu maka degan yahay ee jiddo kasoo shaqo tegaya maalan ee mar kasta waxa weeye maka kusoo noqnoqonaya qofka asaga ah waxa weeye waajib kuma aha in uu soo xidho xaj ama cumro laakiin waa sunno inuu soo xidho faslun liawaafi awaafkii waxaa u sugnaaday bianwaacihi anwaacdiisa kala duwan waajibaatu fasalkan mualifku wuxuu ku xushi doonaa laba arrimood waajibaadkii dawaafka iyo sunantii dawaafka labadaas ku sheegi doona wuxuu yihi dawaafka dawaafkii bianwaci anwacdiisa kala duwan waxaa u sugnaatay waajibaatun waajibaat wa sunanun iyo sunan yani dawaafka anwaacdiisa kala duwan oo dawaafulquduumki iyo dawaafuruknigi iyo dawaafulwadaaci iyo dawaafu nadarki iyo dawaafu tadawuci intii aan soo xusnay marka dhaweetaba waxaa u sugnaaday waajibaad iyo sunan waajibaadka waxaa iskugu jiraan shuruud iyo arkaan waayo la-aanteed ma asaxayo iyo sunan uu markaa asaxayo la-aanteed ama alwaajibaatu waajibaadkii miyaa fa yushtaradu waxaa la shardiyaa satru cawrati cawrada in la asturo waطahaaraة اxadai xadadkii in uu ka daahir yahay qofkii dawaafay wanajasiga nijaastii falow axdaa qofkii haddii weysadii ay ka jabto fiihi dawaafka dhexdiisa tawadaأ uu weyse qaadanaya wabana wuuna ku dhisayaa halkii uu joogay ayunbuu ka sii wadayaa ee ma soo bilaabayo wa fii qowlin qowl baa wuxuu yasta'nif wuu bilaabaya dawaafkii kow ka soo bilaabaya waajibaadkiibuu ku bilaabay mualifka dawaafka waajibaadkaasi waxaa weeye waa sideed waajib weeye waajib koobaad waxaa weeye waa shardi u fiirso inuu cawradii asturo waa shardi maxaa yeele nabigu wuxu uhi alayhi wasalaam laa yatuuf bilbeyti curyaan beytkii uusan dawaafin qof qaawan mushrikiintii hore waxaa weeye jaahiliyada markay dawaafayaan maryaha way iska dhigi jireen oo waxay dhihi jireen maryihii aan ilaahay ku caasinay ya ku dawaafi mayno gabadh ba waxay tidhi alyawma yabdu bacduhu ow kulluhu wamaa badaa minhu fala uxilluhu maanta waxay tihi anoo qaawan baan dawaafi doonaa marka cawradeedii ama kulligeed way muuqan doontaa ama barhkeed baa muuqan doonaa laakiin wixii muuqde la arko cidna u xalaalayn mahaya tir yaa laga eegin cawradayda marka dad ahlu jahiliya ahaya markaasuu nabigu alayه الslam wuxuu yihi markii uu maka qabsaday laa yatuufu bilbeyti curyaan waxa weeye qof qaawan xaramka ma dawaafi karo kaasi waa shardi shardiga labaad waxa weye طahaaraة اxadad qofkii xadadka inuu ka daahir yahay nijaasadii maxaa yeelay dawaafku nabig alayه الslam suu yihi aلdawaafu bilbeyti salaaة ila an اllaha axala fihi اlkalaam dawaafku wuxuu la mid yahay salaadii lakiin ilaahi subxaanaه wa tacaala ayaa markaa baneeyey dhexdiisa in la hadlo faman takalama falaa yatakalam ila bkhayr qofkii hadlo waxaan khayr ahayn yuusan ku hadlin haddaba waa inuu xadadkii ka daahir yahay qofkii xadadkii yaraa iyo kii weynaaba nijaasadii wa inuu ka daahir yahay qof daahir oo weyse qaba ayuunbaa dawaafi kara dawaafiisu ka asaxaya qof haddaba aan weyse qabin oo muxdit ah ama maradiisu najis tahay ama jidhkiisu nijaasay ku taalo dawaafkiisu ma asaxayo walidaalika mualifku yihi qofkii asagoo dawaafaya haddii weysadii ay ka jabto falow axdaa fiihi asagoo dawaafaya dawaafka dhexdiisa hadii waysadii ka jabto tawada'a intuu baxo ayuu soo weyse qaadanayaa wa bana halkiibuu ku dhisaya oo halkiibuu kasii wadanaya haddii maalan saddex shawd uu dawaafay oo afar u laabnaayeen kadibna waysadii ka jabto waxa weeye wuu soo weyse qaadanaya afartii u laabnayd ayuunbuu la imaanaya halkiibu kasii wadaya qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay maya ee wuu soo bilaabaya yastanif min jadiid buusoo weyse qaato dawaafku wuu soo bilaabaya sida qofkii salaadii ay ka jabtay isagoo salaaddii ku jira weysadii ka jabtay waxa weeye waxaan nidhi hadda ka hor intuu soo weyse qaato ayuu salaaddii soo bilaabaya kana waa u la mid buu yidhi lakiin sida muctamadka ah waxa weeye salaaddii iyo dawaafki way kala duwan yihiine waxa weeye dawaafku waxyaaba badan oo loo ixtimaalaya jira oon salaaddii loo cadfinayn sida dhaqaaqa faraha badan iyo hadalka iyo waxyaaba badan bay dawaafku kaga duwan yahay marka dahaaradin waa u la mida qofkii markuu soo dahaaro qaato halkii ayuu kasii wadanaya waaya haddaba kaasi waxa weeye waa shardigii labaad wuxuu yihi waan yajcala اlbeyta beytkii inuu yeelo can yasaari bidixdiisa wamubtadian wa kownuhu inuu yahay mubtadian mid ku bilaabaya bilxajar اlaswadi dhagaxii madoobaa xajarulaswadku loo yaqaanay muxaadiyan isaga oo qaabilaya lahu xajarulaswadkii fii muruurihi maritaankiisa markuu marayo bijamiici badanihi badankiisao dhan qaabilinaya falow badaa haddaba hadduu ku bilaabo bikayri اlxajari xajaruaswadka hayrkii hadduu ku bilaabo lam yuxsab looma tirinayo dawaafkaas wareegaa loo tirin maayo faida intahaa hadduu soo gaadho ilayhi xajarulaswadkii ibtada'a minhu asaga ayuu ka bilaabayaa waajibka saddexaad ee waajibaadka dawaaf ka mida ah waxaa weeye inuu beytka an yajcala albayta can yasaarih kacbadii inuu xagga bidix iska xijisiiyo xagga bidix ay ka marto oo u wareego cagsa caqaarib الsaaca yani wareega saacadda cagsigeeda ila saacadda waxay u wareegtaa min alyasaar ila اlyamiin yani in u wareego min alyamiin ila alyasaar saa u wareego waaya taasi waxa wey waa shardi ama waajib min waajibaat aلطawaaf haddii uu cagsi sameeyo oo uu sida kale u wareego maalan sidaa hadduu u wareego waxa weeye ma ansaxayso dawaafkiisii ma ansaxayo waaya haddaba inuu beytku xagga bidix ka xigin maxaa nabiga alayh salatu slam sidaas ayuu u dawaafay wuxuuna yihi khuduu canii man asika ku manaagsatidin iga qaata ka afraadna waxa weeye in uu e, ku bilaabo dawaafkii xajarulaswadka haddaba dawaafku wuxuu ka bilaabmaa xajarulaswadka wuuna ka bilaabmaa wuuna ku dhammaadaa shawd kasta min alxajar اlaswad ila alxajar اlaswad ayaa laga xisaabinaya laga bilabo xajar aswad xajar aswad buu ku dhamaanaya waayahay maxaa yeele nabiga alayhi الsalaatu wasalaam sidaas ayaa ka sugnaata xajar aswadku ku bilaabay xajar aswadki maanta wuxuu leeyahay calaamad buu leeyahay waxa weeye waa laambad akhdar ah ayaa ku taalla meesha ku qumane ee waxa wey muqaabilkiisa ah ee xagga masjid alxaraam laambadaasaad eeganaysaa marka xajar aswadka ma arkaysid oo dad baa kaa jira oo inta badan saxmadii baa kaa qarinaysa marka ma arki kartid lakiin laambadaasaad si fiican u arkaysa oo agga sare ku taala laambadaasaad eeganaysa markaad la siman tahay ayaad halkaasaad ka xisaabsanaysaa halkaasaad ka bilaabaysa dawaafki waaya waxaa kale oo loo baahan yahay in uu qaabiliyo jirhkiisa oo idil marka uu marayo xajar aswadka jirhkiisa oo dhan inuu xajar aswadkii qaabiliyo muxaadiyan isagoo qaabilinayuu yihi lahu xajar aswadki fii muruurihi maritaankiisii bijamiici badani badankiisa oo idil waa inuu xajar aswadkii uu qaabiliyaa uu maraa oo seebay taasi ku dhacaysaa wuxuu qaabilaya kacbadii xajar aswadkiina wuxuu iska xijisiinayaa dhanka midig garabkiisa midig ayaa ku toosnaanaya xajar aswadki xajar aswadki saas u qaabilaya kadibna xaggaas u soconaya xagga hore u soconaya hore hore u yar soconaya dhankaas isku badanaya ilaa uu dhaafo xajar aswadki markuu xajar aswad uu xaggaa u dhaafo bidix ayuu uu ka dhammaado ayuu isrogayaa oo dhankii kale ayuu ujeedsanayaan kadibna xajalusadku wuxuu noqonayaa garabkiisa bidix saasuu marka ku dawaafaya haddaba muxaadaadku waa inuu qaabilaa kacbadii garabkiisa bidigna uu ku toosnaadaa xajarulaswadki kadibna uu sidaa u socdaa horey buu u yar soconaya ilaa uu xajarulaswadki ka dhammaado oo dhankii uu yani uu ka ahaa waxawaya rukn alyamanigii uu markaa u dhaafo kadibna markuu dhaafo ayuu iswareejinaya oo isrogaya dhanka bidix ayuu xijsiinaya markaa xajaruaswadkiisaasu markaa dawaafkii ku bilaabaya marka jidhkiisoo dhan ayuu markaa marsiiyey oo ku wareejiyey xajaruaswadki saad arkayso wuxuu yidhi wa an yajcala beyta beytki inuu yeelo ayaa eh, qofkii daa'ifka ahaa kacbadii can yasaari xaggiisa bidix wamubtadian wkwnuu inuu ahaado mubtadian mid ku bilaabay biajar aswad xajar aswadkii muxaadiyan asagoo qaabilanaya lahu xajaruaswadkii fii muruuri maritaankiisa bijamiici badani badankiisa o idil falow bada haddaba hadduu ku bilaabo bihayri اlxajari xajarulaswadka hayrkii hadduu ku bilaabo lam yuxsab loo xisaabin mahayo faida intaha ilayhi haddii uu soo gaadho xajarulaswadkii ibtada minhu asaga uu ka bilaabayo halkaasu ka bilaabaya bimacnaa qofkii haddii uu dawaafkii bilaabo asagoon xajarulaswad soo gaadhin ayuu dawaafkii sii bilaabay loo xisaabin maayo intaa uu soo socday halkaa laga xisaabin maayo markuu xajarulaswad soo gaadho ayuunbuu dawaafkii u bilaabmaya halkaa baa lagu xisaabinaya walow meesha mara qaarkood waxaa dhacda in aad ka soo gasho xaramki xaramku weyn yahay inaad kasoo gasho meesha qaabilshan xajaru aswadka dhankaa kale inaad kasoo gasho laga yaabaa cagsina muse socon kartidoo waxa weeye dadka kama hor imaan kartid ila dadka sida daadka u socdaa marka waxay ku kalifaysaa inaad soo wareegatay in balaan ilaa xajar aswad ka soo gaadho wareeg dheer kuga qaato intaad soo gaadhaysaba inta aad soo wareegayso lagu xisaabi maayo ilaa xajar aswad ka soo gaadho marka xajar aswad aad soo gaadho markaa unbuu dawaafka ku bilaabmaya baabka xajka waxaa si fiican u fahmay qofkii xajka aaday wuxuu yidhi walow mashaa haddii uu ku socdo cala shaadarwani meesha loo yaqaano shaadarwan waa yarka ee kacbada hoosta kaga wareegsane aw amase masa uu taabto aljidaara gidaarkii uu taabto kacbada fii muwaasaatihi muwaasaati shaadarwani shaadarwaanka la sinaansihiisa ku toosan uu kacbadii ka taabto aw amase dakhala uu ka galo min ixdaa fatxatay alxijri xijrigii labadiisii af ama labadiisii meel uu ka furaa ahaan wa kharaja uu ka baxo min alukhraa kale lam yasixa dawaafu dawaafkiisii ma asaxayo wa fii mas'alati lmasi taabashada masaladeediina wejhun baa ku sugan wuxuu ku yidhi haddii ku socdo shaadarwaanki horta intayna masaladan sheegin qofka dawaafay waxaa loo baahan yahay inuu kacbada uu ka baxsanaado yani masalada halkuu ku sheegay mualifku muhiimaddeedu waxa wey qofku ka baxsanaado kacbadii oo jidhkiisa dhan bannaanku ka joogo oo qayb asaga ka a aysan kacbadii gudaha u gelin ama uusan kacbadii gudaha u gelin ajzaadeeda haddaba wuxuu ku yidhi asagoo tusaale ku siinaya haddii qofkii uu shaadirwaankii ku socdo waxa weeye dawaafkiisi ma ansaxay shaadirwaanku waxa weeye waa sees oo kacbada xagga hoose lagaga xayndaabay oo saddex xagalla ah oodan adagta inaad ku socoto yani waa sidaas qaabkaas u samaysan yahay waxaa la yidhahdaa shaadarwaankan marka hore kacbada yani ayuu ka tirsanaa laakiin quraysh markii ay duumaysay kacbadii ee dib u dhisaysay ayaa nafaqadiiba ku yaraatay dabeetana seeskii kacbada ayay qayb ka soo tageen marka shaadarwaankani seeskii kacbadu ka mid yahay yani juz min alkacba weyaan waa seeskaa yarkaa cad ee xagga hoose kaga gaaraan haddaba ka hadduu ku dul socdo dawaafkiisi ma ansaxayn maxaa yeelay qayb kacbadii ka mid ah ayuu markaa eh, ku socday oo kama baxsano sidoo kale haddii uu taabto kacbada markuu dawaafayo gidaarkeeda uu taabtay meesha la siman fii muwaasaati meesha la siman waxa weeye eh, shaadirwaankii ayadna ma ansaxayo dawaafkiisi maxaa yeelay qayb jirhkiisa ka mid a ah oo gacanti ayaa ku jirta kacbada gudaheeda markuu dawaafaya sidoo kale hadduu xijdigii labadiisii af ama labadii meel uu ka furaa mid ahaan hadduu ka galo kii kale uu ka baxo ayana dhawaafkiisa ma ansaxayo xijriga lagu sheegayo waa xijriga dadku u yaqaaneen xijr ismaaciil laakiin magacaasi tasmiyadaasi ma ansaxayso la asla laha waxa weeye waa gidaar yaroo kacbada kaga wareegsan bayna ruknayn shaamiyeyn labada rukn ee xagga shaam qaabishan marka space yar baa udhaxeeya gidaarkaas iyo kacbada waa space halkana ka furan halkaan laga bixi karo asal ahaan xijrigani wuxuu ka tirsanaa kacbada laakiin qoraysh baa ka soo kacday markii kharash ku yaraaday haddaba halkaa in lagu tukadaaba fiicanba qofka halkaa ku tukada waa qof kacbada ku tukada buu la mid yahay weligiiba halkaa waa isku furayd labada dhinacba halkaa baabka laga geliyo baabka laga sii baxayo weligeedba waqtigeed nabig alayh salam ilaa yoomina haada sidaas u furaa marka waxaa fiican qofkii inuu marka halkaa ku tukado laakiin inta uu dawaafay uu iska ilaalinay inuu halkaan galo oo uu kor ka soo wareego marka inuu kor ka soo wareegaa hadduu markaa u dhex maro oo halkaa qof kacbadii dhex maray buu la mid yahay oon kacbadii ku dawaafay wuxuu ku yidhi walow masha hadduu qofki ku socdo cala shaadarwani shaadarwaanki hadduu ku socdo aw masal jidaar ama jidaarkii u taabto fii muwaasaatihi la sinaanshihiisa ah aw mase dakhala uu ka soo galo min ixdaa fataxatay lxijri xijriga labadiisa af ama labadii labada meel uu ka furanaya mid ahaan وkharajuu ka baxo min اأra tii kale lam yasx dawaafka dawaafkiisa ma asaxayo oo fii masأlaة اlmasi taabashada masaladeedana weji weji waa ku sugan weji ba wuxuu leeyahay taabashada gacanta uu ku taabanayo jidaarka kacbada wax dhibaa ma leh oo dawaafkiisa waxba ma yeelayso yani aw masa اljidaara fi muwaasaati wej ba wuxuu qaba waa asaxaya maxaa yeelay jirkiisao dhan baa ka baxsan cagihiisi buu qofku ku taagan yahy gacan waxa wey kacbadii gashay wax dhiba ma keenayso ku leeyahy wejkan lakin sida muctamadka ah saamayn bay yeelanaysa wa an yaduufa sabcan toddoba inuu dawaafo ayaa markaa ayadna waajib ah wa daakhila almasjid masjidka daakhilkiisana inuu ka dawaafo waxa weeye waajibkii shanaad iyo kii lixaad inuu toddoba dawaafo isla markaana masjidka gudihiisa u dawaafo weeye dawaafku inuu toddoba ahaado waxa weeye waajib toddoba kama yaraan karo lix hadduu qofkii dawaafo lix wareeg ma ansaxayo hadduu qofkii ka shakiyo cadadkii tirada yar buu kolba qabsanaya saddex ama afar saddex buu qabsanaya lix ama toddobo lixdii buu qabsanaya wahaa kada masjid gudihiisa inuu ka dawaafana ayadna waa waajib meel masjid ka baxsan hadduu ka dawaafo waxa weeye ma ansaxayso waa in masjidka gudihiisa uu ka dawaafo ama saaxada kacbada ku wareegsan ama waxa weeye masjidka ku hareeraysan kacbada waaya marka masjidka hareerihiisa kama dawaafi karo hareeraha masjidka masaaxaad ku wareegsan masjidka kama dawaafi karo intayna sunanta sheegin waajibka toddobaad waxaa weya niyat dawaaf dawaafka niyadiisa inuu la yimaado haddii dawaafku iyo dawaaf mustaqil oo madax bannaan sida dawaafkii ku nadriga dawaafkii sunnada ahaa dawaaf sunno asoo ku tadawacayo hadduu yahay waa inuu niyo la yimaado laakiin dawaafkan la socda xajka ama cumrada ama ha ahaado dawaaful quduum ama dawaaful ifaado ama dawaaful waxa weeye wadaac intaasoo dhan waxa wey oma baahno niyo walidalika mualifka halkan ku sheegay maadaama xajka uu ka hadlaya wuxuu yihi wa ama sunanu sunanti miyaa fa an yatuufa waa inuu dawaafo maashiyan isagoo socda wayastalim alxajara xajarulaswadkiina uu e, gacan qaado uu salaamo awala dawaafi dawaafkiisa bilowgiisa wayuqabilahu uu dhunkado wayadaca uu dejiyo jabhatahu jabhadiisii calayhi xajarulaswadka korkiisa fain cajaza haddii u awoodi kari waayo arrinkaas inuu markaa jabhadiisii uu saaro oo uu gacanta markaa jabhadiisii dhigo dhunkado istalamahu wuu salaamaya on gacanta ayunbuu saaraya oo uu salaamaya fain cajaza hadduu awoodi kari waayo ashaara biyadihi gacantiisu ku ishaaraya wa yuraaci dalika arrinkaas ayuu markaa ilaalinaya fi kuli dawfatin dawaaf walba walaa yuqabilu ma dhunkanayo alruknayni labadii rukni ashaamiyeyni ee shaam qaabilsanaa ee xagga shaam u jeeday ولا yastalimuhumaa ma gacan qaadayo oo ma salaamayo wayastalimu wuxuu salaamaya alyamaniya ruknigii yamaniga ee xagga yaman u jeeday walaa yuqabiluhu halkan wuxuu ku sheegay mualifku sunantii dawaafka markuu ka soo baxay waajibaadkiisii sunantiisuna waxaa weeye sideed ta koobaadi waxaa weeye inuu dawaafo asagoo socda qofkii dawaafay waxaa sunno ah inuu lugihiis ku dawaafo hadduu awoodi karo qofkii xanuunsanee macduure dee wiljair lagu riixayo mooyaane laakiin qofkii caafimaad qaba awoodi kara inuu lugihiis ku dawaafo inu lugihiis ku dawaafo ayaa markaa sunno ah lilitibaac nabiga alayh slat slam baa arrinkaa lagaga dayanayaa haddii laakiin qofku xanuunsanaya laa ba'sa in markaa wax lagu qaado sida wiljairka oo kale nabiga alayhi الsalaatu wasalaam xajat alwadaa wuxuu ku dawaafay awr buu ku dawaafay culamadu waxay dhahen xikmada nabiga awrka u dawaafay waxay ahayd si dadku uga daydaan oo qofkii dee su-aal qaba nabiga alayh slat slaam u weydiiyo su-aashiisa oo uga jawaabo waaya sunada labaad waxaa weeye inuu xajar aswadkii uu salaamo dawaafkiisa bilowgiisa awala dawaafkii dawaafka markuu bilaabayo inuu xajar aswadkii salaamo dhunkadana taasina waa sunna nabiga alayhi الsalaatu wasalaam ayay ka sugnaatay waayahay haddii uu gacanta ku salaami kari waayo waxaa weeye ulbuu ku salaamaya ama wax shay uu haysto ayuu saaraya xajul aswadkii waayahay kadibna wuu dhunkanaya xajul aswadkii markuu gacanta ku salaamo wuu dhunkanayaa jabhadiisa inuu saarana waa sunno oo jabhada u saaro waayahay haddaba hadduu awoodi waayo inuu dhunkabo iyo inuu jabhadiisa saaro cidhiiri baaba jira markaa gacanta ayuu ku salaamaya islamahu gacanta ku salaamaya fain cajaza hadduu awoodi kari waayo arrinkaas ashaara biyadihi gacantiisu ku ishaaraya nabig alayh sla slam sidaasuu samayn jiray markay saxmadu badan tahay gacantiisu ku ishaari jiray nabiga alayh sla slam wuuna kibaaran jiray allahu akbar ayuu dhahi jiray waktigan hadda la joogo in xajaru aswadka la salaamo ama la dhunkado aad bay u adag tahay waxaa ka soo xiga oo ka horeeya inaad waxa weeye kiyuub qabsato isla markaa marka xajar aswadkaa soo gaadho aada dagaal gasho oo dadka iska difaacdo marna xaggaa lagu tuuro madna aad adna aad qof tuurto waxa weeye qof xoog ah mooyaane qof daciif horta asaga maba hawaysan karaba rag waxaa jooga ilaahay murqasiyo xoog leh ayaa jooga afrikaan u badan iyo eshiyaan raggaasa meesha qabsaday marka qofkii usoo dhawaada garabkay ku qaadayaan kollay dadkii soo arkay ba arkeen marka markaas kale waxaa fiican in aadan ciidiga gelinoo aad gacanta ku ishaarto maxaa yale waa sunna inaad xajaru aswad ka dhunkato ama aad gacanta ku salaanto dadka inaad dhibtana waa xaaraan marka adoo sunno doonaya dee xaaraan samayn maysa dee meesha dembi ka dhalanaya waad iskaga tegeysaa sunnihi waxaa lagu rugsayay markaas kole inaad gacanta ku ishaarto odaado bismi illah allahu akbar waaya wuxuu yihi wayastalimu alxajara dhagaxii ayuu markaa gacan qaadaya awla dawaafka dawaafkiisa awalkiisa o yuqabiruhu dhunkanaya wayadacu jabatahu caleyh jabhadiisa ayuu dul saaraya fain cajiz hadduu awoodi kari waayo islama wuu salaamaya fain cajiz hadduu awoodi kari waayo inuu salaamo ashaara biyadihi markaa gacantiisa ayuu ku ishaaraya oo ku tilmaamaya yaraaci dalika fi kuli dawfa dawaaf walbana arrinkaa u ilaalinaya macnaha mar kasta uu soo wareego intan wuu la imaanaya waxa weeye istilaamkii iyo taqbiilkii iyo wadcu ljabhi intan wuu la imaanaya walaa yuqabilu ma dhunkanayo arruknayni labadii rukni ashaamiyeyni ee shaamiyeynka ahaa walaa yastalimuhumaa mana salaamayo wayastalimu alyamaaniya rukniga yamaanigii ayuu markaa salaamaya walaa yuqabilu mase dhunkanayo labada rukni ee shaamiyeenka ah waa labada xagga shaam u xigo weyaan kacbadu waa afargee sida ogtihiin afar rukni bay leedahay labana xagga shaam bay ujeedaan labana xagga yaman alruknayn ashaamiyeyn wاruknayn alyamaaniyeyn baa lahaa labada yamantaa waa kan xajarulaswadku ku jiro iyo kaka horeeya markaad soo wareegayso kaka horeeya intaadan soo gaarin xajarulaswadka ayaa waxa lahaa ruknulyamani iyo kaa xajarulaswad ku jiro labadaba ruknulyamani baa lahaa aruknayn alyamaniyeyn labada kalena waxaa lahaa ruknayn shaamiyeyn oo shaam xaggooda xiga marka labada rukni ee shaamiyeenka ah ayaga ma dhunkanayo mana salaamayo kan yamaaniga ah laakiin ka horeeya waxa weeye xajarulaswadka kaas uu salaamaya oo gacantuu saarayaa laakiin ma dhunkanayo walaa yuqabilu ma dhunkanayo maxaa yeel lama soo naqlinin waaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam way ka sugnaatay inuu rukni yamaanigan uu markaa gacan qaaday wa an yaquula inuu dhaho ayaa sunno ah fii awala dawaafihi dawaafkiisa bilowgiisa bismi اllaah ilaahay magaciisa ayaan ku dawaafayaa wallahu akbar ilaahay baana wax kasta ka weyn allahuma allahayow aduuf waan dawaafaya halka usoo qadar iimaanan bika rumayn aan rumaysanahay adiga aan ku rumaysanahay wa tasdiiqan rumayn aan rumaysanahay bikitaabika kitaabkaaga wawafaan oofin aan oofinayo bicahdiga axdigaaga waitibaacan raacitaan aan raacayo lisunati nabiyika muxamadi sala allahu alayhi wasalam sunnada nabigaaga walyaqul hadhow qubaalat albaabi albaabka kacbada jihada qaabilshan markuu qaabilo allahuma allah in اlbayta beytkani beytuka beytkaagi wey wاlxaramu xaramkuna xaramuka xaramkaagi wey wاlamnu amniguna amnuka amnigaagi wey wahada kani maqaamu اlcaa'idi kii kaa magangelayey maqaamkiisi ama booskiisi wey bika adiga kaa magangelayay min annaari halkan waa halkii addoonkii kaa magangelayay naarta wa bayna اlyamaaniyeyn labada rugni ee yamaani ahna wuxuu leeyahay dhexdooda allahuma allahayo aatina na siisaa fi dunya dunyada xasanata nicma na sii wa fi laakhirati aakhirana xasanata nicma na sii waqina ilaahu naga ilaali cadaaba naari cadaabkii naarta naga ilaali waliyadcu ha ku ducaysa bimaa sha'a wuxuu doono waa ma'tuuru ducaai ducada teeda la soo guuriyey ayaa afdalu ka fadli badan min alqira'ati qur'aan akhriskii wa hiya qur'aan akhriskii ayaa afdalu ka fadli badan min hayri ma'huurihi ducadii aan la soo guurinin waayah waxaa sunna aha buu ku yidhi oo sunna toddobaad ka mid ah dawaafka bilowgiisa inuu dhaho bismi allahu akbar mar oo uu dawaafka bilaabayo waxa wey halkaas waxa uu ku bilaabayaa dikrigan bismi wallahu akbar buu kadibna dikrigan ayuu la imaanaya allahuma imaana bika watasdiiqa bikitaabika wawafaa bicahdika watibaaca lisunati nabig sal slm ilaahayow yani dawaafkaan dawaafayo waa rumayn adiga ku rumaysanahay kitaabkaagana aan rumaynayo ballankaaga inaan oofinay ad naga qaado inaan ku adeecno sunada nabig sunnada nabigaagaanu ku raacayna sala allahu alayhi wasalam albaabka kacbada markii uu marayana ee uu albaabka kacbada ku toosan yahay ayadna wuxuu leeyahay allahuma ina albayta baytuk walxarama xaramuk walamnu amnuk wahada maqaamu lcaa'idi bika min annaar adkaartaas ayaa markaa u akhrisanaya waayahay labada rukni ee yamaaniga ah horaan usoo tilmaanay waa labada xagga yaman xiga wuxuu ku ducaysanaya dhexdooda allahuma aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar nabiga alayh slat slam ayay markaa ka sugnaatay inuu ku ducaysan jiray eh, dikrigaas waaya rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaab annar rabbana ayaa markaa soo aroortay allahuma aatina fi dunya xasana haduu dhahno wax dhiba male xasanatan taa hore waxaa looga jeedaa bay dhaheen culimmadu wax kasta oo khayr ah oo nimco ah oo adduunka qofku uu helayo ama cilmi ha ahaado ama risqi ha ahaado ama zawjo saalix ha ahaato oo fi laakhirati xasanana waxaa looga jeedaa jannadii waaga waxaa kaloo ku ducaysan karaa wuxuu doono waxa wey bayna ruknayn alyamaniyeyn waa xajaru aswadka iyo rukniga ka horreysaan soo tilmaan waxaana fiican inuu ku ducaysto ducada nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay ama adkaarta ama ducooyin ku sugnaaday kitaabka iyo sunada maahuru duca markuu leya waxa wey waa ducooyinka qur'aanka ama sunada kuso arooray ayaa ka fadli badan ducooyinka kale ee qofku iska ikhtiraacanayo o iska samaysanayo haddaba maathuuru ducaa ducada lasoo guuriya ka fadli badan bu ku yihi qur'aanka inuu akriyo maxaa yeelay nabiga alayh sla slam waxaa ka sugnaatay inuu ducooyinka ku ducaysan jiray qira'ada qur'anka oo la akriya ayaa ka fadli badan ducooyinka aan maahuurka ahayn haddii uu ku ducaysanayo ducooyin mukhtaraca ah oo qofku iska samaysanayo waxaa ka fadli badan inu qur'aanka akhristo maxaa yeele qur'aanku waa dikriga ugu fadli badan an yarmula yusannu waxaa la suneeyaa yarmula inuu markaa gucleeyo fi lashwaad اhalaaثati saddexda wareeg alula ee u horeeya bian yusric waaba inuu dedejiyo mashahu socodkiisa muqaariban asagoo isku dhaweynaya khudahu tallaabooyinkiisa wayamshi markaa uu socdo fi lbaaqi inta kale afarta shawd ee kale wayakhtasu ramalu guclayntu waxay khaas ku tahay bidawaafin dawaaf dawaafkaasoo yacqubuhu uu ka dambeeyo sacyun sacy wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy bidawaafi اlquduumi dawaaf lquduumkii uu khaas ku yahay walyaqul ha dhaho فيه guclayntiisa markuu guclaynaya fiihi ay في ramanihi guclayntiisa dhexdeeda ha dhaho allahuma allah yajcalu waxaad ka yeeshaa camalkan aan qabanayo xajan mabruuran xaj lagu samafalay oo lagu khayr falay oon dembiga ka fog wadanban ka dhig dembigayga maqfuuran mid dembi la dhaafi ka dhig wa sacyan camal ka dhig mashkuuran oo la sunooyinka dawaafka waxaa ka mid ah alramal inuu qofkii gucleeyo saddexda shawd ee hore dawaafku waa toddoba shawd saddexda shawd ee hore inuu gucleeyo ayaa sunno ah sida nabiga alay slat slam ka sugnaatay gucleyntu waxaa weya inuu tallaabada iskula dhaweeyo oo markaa dedejiyo tallaabada inuu dedejiyo iskula dhaweeyo ma aha orod ma aha tallaabo isula dhow oo deg degaa weya gucleyntu marka saddexdaa hore waxa weeye gucleynaya afar toddobana caadibu u soconaya sida nabiga alayh slat slam uu sameeyey ramalkaasi wuxuu khaas ku yahay buu idhi dawaaf uu sacyi ka dambeeyo dawaaf kasta uu sacyi ka dambeeyo ayuu khaas ku yahay ama dawaafkaasi ha ahaado dawaaf quduum ama dawaaf rugni ahaado hadduu dawaafulquduumkii xaajiga uu sameeyo uu la imaanayaa ramalkii saddexda shawda hore hadduu dawaafulifaadaha la yimaadana waxa weye wuu la imaanayaa waxa weeye ramalkii mar hadduu sacyi ka dambeeyo dawaaf kasta oo sacdi ka dambeeya qowlba wuxuu leeya maya wuxuu khaas ku yahay dawaaf alquduumka maxayna nabiga alay slat slam sidaasaa ka sugnaatay dawaaf alquduumkaas in uu markaa guclayntaa sameeyey intaa uu marka guclaynta uu samaynayo wuxuu ku ducaysanaya ducadan allahuma ajcalu xajan mabruuran wadanban makfuuran wasacyan mashkuuran saasuu leeyahay wa an yatabica inuu jeeni qaarto ayaa markaa sunno ah fi jamiici kuli dawaafin dawaaf kasta dhammaantii dawaafkaasoo yarmulu fiihi dhexdiisa uu guclaynayo wakada saas oo kale fi sacyi sacyiga dhexdiisa inuu markaa jeeni qaarto ayaa markaa sunno ah cala saxiixi wejkaa saxiix haddaan qabano wa huwa iibaaci waxa weeye jeeni qaarsigii jaclu wasli ridaa'ihi gu-iisa dhexdiisa inuu yeelo taxta mankibihi اlayman garabkiisa midig hoostiisa wa darafihi labadiisa darafna cala aysari garabka bidix inuu isuu geeyo walaa tarmulu mar'ata haweenaydii ma guclaynayso walaa tatabicu mana jeeni qaarsanayso waaya waxaa ka mid ah sunantii dawaafka inuu iطibaac la yimaado iطibaacu waxa weeye jeeni qaarsi qofkii inuu dawaafkiiso idil jeeni qaarsado waxa weeye gu-iisii waa sunno dawaaf kasta oo uu gucdaynayo waa dawaafkii aan soo tilmaanay ee waxa weeye uu ka dambeeyey sacyi sidoo kale sacyigiina inuu la yimaado dhexdiisii waa e, e, sunno weeye nabiga alayh sla slam waxaa ka sugnaaday oo axaadiida saxiixa tilmaantay in uu iطibaac sameeyey waxa weeye dawaafka taasi axaadiid saxiixaad noo tilmaantay laakiin sacyiga kuma soo aroorin wax nas ah laakiin culimmadeennu waxay uga qiyaas qaateen dawaafki oo waxay dhaheen yani maadaama asna uu yahay camal waxa weeye shabaha dawaafkii asna waa lala imaanayaa bay dhaheen iibaaci haddaba iibaacaasi ama jeeni qaarsigaasi wuxuu mualif ku tilmaamay inuu gu'iisa dhexdiisii inuu markaa garabka midig hoostiisa uu geliyo labadiisa darafna isku geeyo garabka bidix waa inuu sidaa dhaho oka kilkishuu soo gelinaya xagga hoose markaa garabka bidixda ah ayuu go daraf isku geenaya an yajcala wasطa ridaa'ihi yani go-iisa bartankiisa inuu dhigo taxta mankibihi اlayman garabkiisa midig hoose macnaa kilkisha hoose ee waxaa weeye gacanta midigta ah labada darafna inuu garabka bidix isku geeyo wakaa dibaace waaya dibaacaasi wuxuu khaas ku yahay ninkii haweenaydu iyadoo dibaac ma samaynayso guculaynta iyo dibaacu baa raggay khaas ku yihiina dumarku shaqo kuma leh gabadhu mana guculaynayso mana jeerin qaarsanayso maxaa yeelay labadaas cawradii dumarka ayaa ku muuqanaya markaa iyadu iskaga fogaanaysa arrinkaas wa an yaqruba waxaa sunno ah oo sunnadii saddexaad ee sunooyinka dawaaf ka mid ah an yaqruba inuu markaa u dhowaado min albeyti kacbadii falow faata haddii uu tago ama uu meesha ka baxo alramalu guclayntii bilqurbi bisababi lqurbi udhowaansho sababtii kacbada u dhowaanayo lizaxmatin cidhiiri aw aawadiina wuu meesha uga baxay guclayntii faramalu markaa inuu gucleeyo maca bucdin asagoo kacbadii ka fogaanaya ayaa awla markaa awle ah oo habboon ilaa an yakhaafa inuu ka cabsado mooyaane sadma nisaai dumarkii inay isku dhacaan oo dumarkii markaa isgaadhaan falqurbu markaa inuu u dhowaado kacbadii bilaa ramadin asagoon goclayn ayaa markaa awlaa awle ah wa an yuwaaliya awaafahu awaafkiisa inuu xidhiidhiyana waxa weeye waa sunno ayadna wa an yusalli inuu tukado bacdahu awaafkiisa kadib ragcatayn laba ragcadood khalfa maqaami maqaamka gadaashiisa maqaamu ibraahim yaqra' uu akrinaya fi اlأulىa ragcadda hore qul ya ayuha اlkaafiruun wa fi الثaaniyati talabaadna alkhlaas suuraة اlkhlaas uu akrinaya qul huwa allahu axad wayajharu wuu la jahrayaa qiradii leylan habeenkii wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay tajib waa waajib almuwalaatu inuu xiriiriyo dawaafkii wasalaatu salaadii labada ragcadood ee ka dambaysay dawaafkii waa waajib halkan wuxuu ku tilmaamaya mualifku sunadii lixaad wuxuu yihi inuu kacbada u dhowaado waa sunna kacbada inu dhawaad markuu dawaafayo waa shay sunno ah maxaa yele kacbada waa waxa weeye sharaf bay leedahay marka inuu dhawaadaa sunno ah haddaba guclayntii aan horay usoo tilmaanay sunnaha ahayd hadday meesha ka baxayso markuu kacbada u dhawaada zaxmad awgeed ila inta badan kacbada markii loo dhawaado zaxmaddaa badanaysa meelaha kacbada ka fogna zaxmadaa yaraanaysa waa adraafta zaxmada kuma badno laakiin kacbada hareeraheeda dhow zaxmadaa ku badan dadkii baa halkaa ku wada urursan marka haddii u suuroo weyda u yihi qofkii inuu gucleeyo markaa uu maaragtay kacbada usoo dhowaaday saxmad awgeed marka inuu ka fogaado kacbadii oo uu gucleeyo saddexdii shawdii hore ayaa markaa ka awlaysan inuu kacbada u dhawaado inuu ka cabsanaya mooyaane ilaa an yakhaafa sadma nisa inuu dumarkii isku dhacaan inuu ka cabsan moodaaya yaani dumarkii haddii maalan ay ku badan yihiin adraafta saaxada la dawaafayo oo markaa ka cabsanaya dumarkii isku dhacaan faalqurbu bilaa ramalin awlaa marka inuu kacbada u dhowaado asagoon goclaynayn ayaa marka awlo ah eg qofkii mar kasta waxaa la eegayaa mafsadadii iyo maslaxadii baa la eegayaa haddii la eegay qurbigii iyo ramalkii waxaa xoog badnaaday ramalkii goclayntii baa ka awlaysan qurbigii kacbada haddana haddii mafsado ay caarido maslaxadaas oo ah inuu dumarkii uu ku dhacayo oo dumarkii agga adraafta ku badan maalan markaa ha iskaga soo tago adraaftaas oo faalqurbu bilaa ramalin awla marka inuu kacbada usoo dhawaada asagoon guclaynayn ayaa marka awla ah waxaa kaloo sunnaha wa an yuwaari dawaafo dawaafkiisa inuu xidhiiriyo bimacnaa inuusa dawaafkiisa wakti udhexaysiinin oo markuu shawd dambeeyo shawdka kale u sii gudagalo uusan udhexaysiinin wakti maxaa yaele culamada qaar baa waajib ka dhigaya waxaa kale oo sunno ah in uu laba ragcadood ku tukado khalfa maqaam markii uu dhammeeyo dawaafkii maqaam ibraahim gadaashiis inuu ku tukado laba ragcadood ayaa sunno ah oo ragcadda hore uu akrinaya qul ya ayuha alkaafiruun toddobana uu akrinaya suurat alikhlaas waayahay watakiduu min maqaami ibraahima musallan ayuu eh, ilaahi subxaana wa tacaala yidhi nabigeena calayhi isalaatu wasalaam isagoo aayadda ku dhaqmaya wuxuu ku tukan jiray khalfa maqaami ibrahim khalfa maqaami ibraahim hadda yani maqaamkii eh, nebi ibraahim meeshiis waxaa laga sameeyey bir yar oo calaamad ah oo waxa weeye lagu astaynayo meeshii uu markaa nebi ibraahim calayhi salaam ku istaagay markii uu kacbada u dhisayay markaa halkaasaad ku tukanaysaa markii aad dhamayso dawaafkaaga haddii dee aadan ka cabsanayn dadka inay ku jiraan inta badan halkaas waxa wey dawaafkii baa ka socda haddii ay kuu suuroodayna halkaa ku tukato waad ku tukan hadday kuu suuro weydana xoogaa dib baad oga baxaysaa hadday kuu suuro weyda waxa weeye ayi makaan oo yani aad ku tukan karto ayaad ku tukanaysaa labada ragcadood ragcadda koobaad qul kafirun baad akrinaysaa ragcadda labaadna suurat اlikhlas iyadna waa sunno inuu saa yeelo wuuna la jahriyaa qirada hadday habeenta qowl baa wuxuu le laga xoog badan yahay muwaalaadkii waa waajib inuu xidhiidhiyo dawaafkii waa waajib sunnaba ma aha waa waajib buu lehay qowlkan maxaa yeele sida salaadaba ay waajib u tahay in la xidhiidhiyo ayuu dawaafkiina waajib u noqonaya in la xidhiidhiyo waxaa kaloo qowlkan uu leeyahay laga xoog badan yahay labada ragcadood ee sunnaha ee dawaafka ka dambeeya waaba waajib waa asagu ah yidhi lakiin sida saxiixa ah ee muctamadka ah waajib ma aha nabiga alay slat o slam uu la yimid waxa weeye labada ragcadood oo wuxuu i khuduu canii manaasikakum laakiin dee wax daliil oo cad oo tusinaya inay waajib yihiin ma jiro waaya xadiidkii caraabiga waan garanaynaa hal calaya hayruha qaala laa ilaa an tadawac yacni salaad kale oo aan shantan ahayn ma u waajibaysaa markaasuu nabig alay slam maya kugu waajibi mayso inaad adugu aad sunno la imaanaysa mooyaane walow xamala haddii uu xambaaro alxalaalu qofkii aan muxrimka ahayn ee xalaasha ah alxalaal waxaa looga jeeda qofka aan muxrimka ahayn ee xaj ama cumro aan xidhnayn ayaa alxalaal looga jeedaa walow xamal hadduu xambaaro alxalaal qofkii xalaasha ee muxrimka ahayn muxriman qof muxrim hadduu xambaaro wadaafa bihi marka uu la dawaafo xusiba waxaa loo xisaabaya dawaafka asaga ah lilmaxmuuli qofkii la xambaaray wakada waxaa la mida low xamalahu haddii uu xambaaro qofkaa muxrimka ah muxrimu muxrim kalaaba xambaaray muxrimkaasoo qad daafa can nafsihi naftiisa hore uga dawaafay wailaa haddii uusan hore uga dawaafin naftiisa oo dawaafkan uu qofka xambaarsan yahuy dawaafka u horreeyay u dawaafo falasaxu markaa waxaa asax ah أنhu شhanay in qasadahu haddii uu dawaafkii ula qasdo lilmaxmuuli kanuu xambaarsan yahay falahu asaas ka yeelanaya wain qasadahu dawaafkii haddii ula qasdo linafsi naftiisa aw lahuma ama labadoodaba ula qasdo falilxaamili kii xambaarsanaa ee waxa weeye qofka kale siday ayuunbaa markaa dawaafkaasi yeelan doona faqad oo keliya maslada mualifka halka nugu suuraynaya waxaa weeye qof qof kala sida oo xambaarsan maala kaba soo qaad aabihii oo cad ah ayuu sidaa oo ula dawaafayaa ama maalan wuxuu sidaa ilmihiisii waladkiisii oo waxaa weeye xajkii maalan xidhay haddaba qofkaa xalaasha ah haddii uu xambaaro een muxrimka ahayn haddii uu xambaaro qof muxrim ah dawaafka waxaa loo xisaabinaya maxmuulkii kii la xambaaray ila kani waaba xalaal ka wa xambaarsan waa xalaal oo muxrim ah kan la xambaarsan yahana waa muxrim haddaba dawaafka isagaa yeelanaya waaya haddii uu xambaaro laakiin qof muxrim ah muxrim baa muxrim kala xambaarsan labaa loo kala qaadaya muxrimka inuu horay u dawaafay iyo inuusan horay u dawaafay haddii uu horay naftiisa uga dawaafay waxa weeyaan waxaa dawaafkan yeelanaya qofkan la xambaarsanya ee la sido haddii uusan horay u dawaafin oo asagu kan uu dawaafkiisa yahayna labaa loo kala qaadaya inuu ola qasdo dawaafkan kan uu xambaarayo oo marka asagaa yeelanayo iyo inuusan oola qasdin hadduu oola qasto asagaa yeelanaya kaa uu xambaaray ayaa yeelanaya hadduusan oola qasdinna oo naftiisa oola qasday ama labadoodaba oola qasday labadaa jeerba ama labada suuraba kii xaamilka ahaa ayaa markaa dawaafka yeelanaya maxaa yeelay ee dawaafka asagaa dawaafaya naftiisana kamuuna sarfinin walow xamalahu alxalaal qofkii xalaasha ahaa muxrima qof muxrima hadduu xambaaro wadaafa bihi ula dawaafo xusib waa loo xasaabinaya lilmaxmuuli kii la xambaaray wakada waxaa lamid ah loo xamalu hadduu xambaaro muxrimun muxrim kale hadduu xambaaro qofkii muxrimka ahaa muxrimkaasoo qad daafa can nafsi naftiisa horey oga dawaafay wa ilaa haddii kale uusan horey naftiisa uga dawaafin kaa muxrimka ee xambaarsan muxrimka kale falasaxu waxaa weeye annahu in qasadahu haddii uu dawaafkii ula qasdo lilmaxmuuli kii uu xambaaray falahu kaa la xambaarayba haddaba yeelanaya wain qasadahu dawaafkii hadduu ula qasdo linafsi naftiisa aw lahumaa ama labadooda kii xambaarsanay iyo kii la xambaarayba falilxaamili faqad kii xambaarsanaan baa markaa yeelanaya wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcalamin